الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال فصل في سنن الصلاة salaada sunayaasheedii ayuu fasl yahay intaa hore waxaynu kaga soo baxnay shuruuddii salaaddu ay lahayd iyo arkaanteedii ama furuuddeedii halkana wuxuu sheekhu inooga gelayaa raximahullahu tacaala sunnayaashii salaaddu ay lahayd sunanna waa jamcu sunna sunnana waxaa la yidhaha tariiqada iyo waddada xagga istilaaxana waxay yidhahdaan culimmadu maa talabahu shaaricu talaban ghayra jaasimin wixiu shaaricu alle ama rasuulkiisu inaga doonay baa la yidhaahdaa doonid aan go'nayn xukunka uu leeyahayna sunnahu waxa weeye annahu yuhaabu calaa ficli walaa yucaaqabu calaa tarki waa shay haddii uu qofku sameeyana uu abaalmarin ka helaayo haddii uu ka tagana aan lagu ciqaabaynin marka wuxuu idhi sheekhu raximah اllahu tacaala wa sunanuhaa sunnayaasha salaaddu kaiiratun way fara badan tahay minhaa waxaa ka mid ah rafcu اlyadayni labada gacmood oo kor loo qaada cinda takbiirati اlixraam marka uu qofku xidhanaya takbiiratulixraamka uu la imanayo wa cinda arukuuci iyo marka uu qofku rukuucayo wa cinda arafci minhu marka uu rukuucda ka soo toosayo madaxa kor uga soo qaadayo wa cinda alqiyaami min altashahud alawali iyo atixiyaadka hore marka uu ka soo kacayo waxaa sheekhu yidhi raximah ullahu tacaala wa sunanuha kaiira sunnayaasha salaaddu way fara badan yihiin laba qaybood baanay sunnayaasha u qaybiyaanoo abcaad iyo hay-aad bay yidhaahdaan sunnayaal abcaad bay yidhaahdaanoo waa labaatan safiinatu salaagiina waynu ku soo sheegnay waana atixiyaadka hore iyo qunuudka iyo atixiyaadka dambe ayuunbay abcaaddaasi galaan badidooduna qunuudka iyo waxay galaan qunuudka subaxa iyo atxiyaadka hore kuwa abcaad baa la yidhaahdaa waa kuwa haddii qofku uu ka tago sujuudu lagu kabo kuwana hay-aad bay yidhaahdaan oo haddii qofku uu ka tago sujuudu laguma kabo waa sida tasbiixaha iyo takbiiraha intiqaalaadka oo kale si ay shaaficiyadu qabto waanu isdhex isdhexgeliye sheekhii oo ma kala oo abushujac oo kalea kala saari jiray isagu ma kala saarin marka wuxu uhi minaa waxaa ka ah iyo dayni labada gacmood oo kor loo qaado afar meelood oo salaadda ka mida ah in gacmaha kor loo qaado halka la gaadhsiinayaana waxay yidhaahdaan waa in farihiisa adraabdoodaasi ay dhegaha ay xaggooda sare ay la sinmaano ay qaabishaa suulashiisuna waa inay dacalaha dhegaha waa inay qaabilaan labadiisaa gaf ama labadiisaa calaacaloodna waa inay qaabilaan ayaguna garbaha waa inay qaabilaan waana nusuusta nebiga sala allahu calayh wasalam axaadiida ka sugnaatayna sidaas ayay tilmaamaan qaar furuuca udanayhi tilmaamaya qaar mankibeenka tilmaamaya qaar shaxmata udanayhi tilmaamayaba waa leeyihiin markaa meesha koowaad waa cinda takbiirati alixraam marka uu xidhanayo ee allaahu akbar uu odhanayo ayuu gacmaha kor u qaadaya deetana allahu akbar buu odhanayaa sidaa xaafidka ibnu xajar uu fatxulbaariga markaa ku tilmaamayey maxay tahay xikmaddani ama xikmadda ku jirta gacmaha kuruqaadkoodu xaaladdan waxay dhadeen waa tilmaan qofkani adduunyadii inuu ka baxay oo ilaahay inuu qaabilay oo cibaadada dhammaantii uu wada qaabiliyey maya waa hoggaansan uu ilaahay markaa u hoggaansamay ayuu markaa gacmaha kor ugu qaadayaayo waa isdhiibid uu ilaahay isu dhiibay waa weynaysi uu weynaysanaya waxanuu dhex galay ee salaadda waa koryeelid xijaabkii isaga iyo rabbigii u dhexeeyey inahaasoo dhanba way sheegeen marka waa cinda takbiirat alixraam waa cinda arukuuc marka uu sii rukuucayana isagoo taagan buu gacmaha kor u qaadayaa dabeetana allaahu akbar ayuu odhanayaa wa cinda arafci minhu marka uu kor uga soo qaadayo madaxa rukuucdana ayagana gacmaha kor ayuu u qaadayaa dadka qaar baa marka ay rukuucayaan san u soo rukuucda ka soo toosaan si ay ducaysanayaan bay san kor koruga soo qaadaan waa qalad taasi oo san loo soo qaadi maayo sidaasaa loo soo qaadayaa markaa gacmaha halkuu dhigayaa dib ayaynu ka arki doonnaa laakiin hadda waxaynu maraynaa unu in markuu kar uga soo qaado madaxa rukuucda inuu gacmaha kor u qaado saddexdan meelood gacmaha in kor loo qaadayo waxaa u deliila xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan ibnu cumar laga warinayo wuxuu leeyahay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa idaa qaama lisalaa markuu salaadda u kaco rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaadaya xataa takuuna xadwa mankibayhi ilaa gerbihiisa muqaabilkooda ay noqdaan uma kabara markaasuu allaahu akbar odhan jiray fa idaa araada an yarkaca markuu doonay inuu rukuucana facala midla daalika saasoo kaleu samayn jiray wa idaa rafaca min arukuuci rukuucda markuu madaxa kor uga soo qaadana facala midla daalika sidaasoo kale ayuu samayn jiray walaa yafcalu xiina yarfacu ra'sahu min asujuud marka uu madaxiisa sujuudda kor uga soo qaadayo gacmaa kor uma qaadi jirin saddexdan meelood in gacmaha kor loo qaadayo waa si ay qabaan jumhuurulculamaa maxamed binu nasri almarwasi ayaa wuxuu yidhi ajmac culamaa'u amsaar culimooyinka magaalooyinkao dhammi waxay isku waafaqeen in gacmaha kor loo qaadayo meelahan ilaa ahlu kuufa qoladaa reer kuufa mooyaane qolada xanafiyada la yidhaahda ayaa iyagu khilaaftay oo ta takbiiratulixraamka ayuunbay iyagu oggol yihiin ee kuwan kale ayagu sunno kama dhigaan waxaanay ka sugnaatay soddon saxaabiyiin ka badan oo casharatulmubashariina biljanna ay ka mid yihiin meesha afraadna waxa weeye wa cinda alqiyaami min altashahud alawal marka atixiyaadka hore qofku uu ka sii kacayo ayana gacmo kor buu u qaadayaa waayo xadiidka imaam albukhaari warinayo naafic laga warinayo wuxuu leeyahay anna ibnu cumar saxaabiga ibnu cumar kaana idaa dakhala fi salaa markuu salaadda gara waa kibaaran jire oo gacmuu koru qaadi jiray markuu rukuucana gacmuu koru qaadi jiray markuu samica allahu liman xamida yeelana gacmuu koru qaadi jiray marka uu labada ragcadood ka soo kacana rafaca yadayhi gacma ayuu koru qaadi jiray wa rafaca daalika ibnu cumar ila anabiyi sala allahu caleyh wasalam arrintaana nebiga ayuu u tiiriyey uhi nebigaa samayn jiray marka afartaa meelood ayaa gacmihii markaa kor loo qaadaya oo sunnayaasha salaada ee hay-aadka ay ka mid tahay wa min sunanihaa salaadda sunnayaasheeda waxaa ka mid ah ducaulistiftaax ducadaa ducaulistiftaaxa la yidhaah uma tacawudu shayddaanka iskanaariddiisa wa yusannu fii kulli ragca baa la sunneeyaa waluulaa toore ayaa akadu aad u sii adag waxau sheekhu leeyahy wa min sunanihaa salaadda sunnayaasheeda waxaa ka mid a ah ducaulistiftaax ducada istiftaaxa ee furfurashada ee qofku markuu takbiiratulixraamka uu xidho uu hoos u akhrinayo ducadaasina ayana sunnayaasha salaadda ayay ka mid tahay shaaficiyadu waxay doorteenoo ugu fadli badan bay yidhahdeen wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalard weliba waa duca qiima lahoo intanaynu naqaanno wa ana min almuslimiin ama wa ana awalulmuslimiinintaa keliya kuma eka allaahuma anta almeliku laa ilaaha illaa anta anta rabbii wa ana cabduka dalamtu nafsii waactaraftu bidenbii fakhfir lii dunuubii jamiican fainnahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta wahdini liaxsani akhlaaqi laa yahdi liaxsani ilaa anta wasrif canii sayiha laa yasrifu canii sayiha ilaa anta labayka wasacdayka waa duca dheer aad u qiimo badan markaa qofku inuu ku ducayso ayaa wanaagsan nebigana sala allahu calayhi wasalam ducaaul istiftaaxa dhowr siiqoo afar iyo shana ayaa kaga sugnaaday subxaanaka allahuma wabixamdiga wa tabaarak wa tacala walaa ilaaha hayruk waata ibnu qayim markaasuu ugu door biday ee labaatan weji wax ka badan uu ku doortay saadulmacaadka way badan yihiin marka ay cibaadadu sidaasoo kale waa salliga nebigaa la mida ah, atixiyaadkaa la midoo ah, isaguna siiqooyin kale gedisan ku soo arooray cibaadaduna markay caynkaa tahay lama wada kulmiyo ee waxa la sameeyaa marba mid baa la sameeyaa waa sida uu ku nadminayay sheekh maxamed saalax alcuthaymiin raximah ullahu tacaala manduumadiisa wafcal cibaadatan idaa tanawacat wujuuhuhaa bikulli maa qad waradad litafcala sunnata fi lwajhayni wa taxfad asharca bidinawcayni cibaado samee haddii ay wejiyaalkeedu noocyoobaanoo noocyaal dhowra ay ku soo aroorto bikulli maa qad waradad id ay wejiyada ay ku soo aroortay dhammaantood midba mar ku samee litafcala sunnata fi lwajhayni siaad sunnihii labada wejiba ay ku soo aroortayba ugu samayso wa taxfad asharca bidinawcayni labada noocbana sharcigii aad ugu xafidood ugu ilaaliso markaa kolba baad samayn uma intaa kadib attacawudu waa tacawudkii iyo shaydaaniska naarkii waya ilaahay baa yidhi faida qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaani alrajiim markaad doonta inaad shay qur'aanka ka mid akhrida ilaahay ka magan gal shayddaanka wa yusannu tacawudkaana waa la sunneeyaa fii kulli ragcatin ragcad kasta waa la sunneeyaa waluulaa aakadu ta u horraysa ayaana la adkeeyey oo culimmadu ay isku waafaqsan yihiin acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim ayaannu qofku odhanayaa markaa shaaficiyadu ragcadda hore iyo ragcadaha dambaba shayddaanku iska naarayaa bay leeyihiin li'annoo ragcadka saaqira ayay leedahay ragcaddii kalena way ka soocan tahay mar hadday ragcad waliba qirana ragcaddii kalena ka soocan tahay dee faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaan arajiim way kuu taallaa culimada qaarna waxay leeyihiin maya qiradan salaadu waa islaa hal qiro keliya hunoo ragcadda warayso mar hadduu shitaanka iska naar kuwa kale waxba loogama baahna wa yusannu fii kulli ragcatin tacawudka waluulaa toolaa aakaduu la adkeeye aakadu aad u sii adag wa qiraa'atu suuratin suurad akhrinteed ayaa la sunneeyaa ligayri alma'muumi saamici ma'muumkii maqlayay qirada imaamkiisa waxaan ahayn bacda alfaatixati faatixada dabadeed waljahru in kor loo qaado qiradaa la sunneeya fi subxi wa ragcatayni luulayeen iyo labada ragcadood ee min almaqribi waalcishaa lilrajuli ninkii walmar'ati iyo haweenaydii idaa lam yaxdur cindahaa haweenayda markaanay agteeda joogin rijaalun ajaanib rag ajaanibi wa wadculyumnaa midigta in la dhiga ayaa la sunnay calaa kuucil yusraa gacanta bidix kuuceeda taxta sadrihi halka laabta hoostiisa ayuu dhigi watakbiiraatu takbiiraad ayaa la sunneeyaa watakbiiraatu takbiiraadkii baa la sunneeyaa hayra takbiirati alixraami ee takbiiratulixraamka aan ahayn sunnayaashii ayuu weli sheekhu inoo sii wadaaye waxa uu leeyahay wa qira'atu suuratin suurad akhrinteed ayaa la sunneeyaa yaana loo sunneeyaa ligayri alma'muumi saamici imaam qirada ma'muum qirada imaamkiisa maqlaya cid aan ahayn ayaa loo sunneeyaa oo masalan ama dee qofkii kelida ahaa ama qofkii imaamka ahaa ama qofkiiba ma'muumka ahaa ee qiradii imaamka aan maqlayn baa loo sunneeyaa laakiin waxay leeyihin qofku hadduu ma'muum yahayuu imaam daba taagan yahay ou qirada imaamkiisa iyo akhrintan imaamku akhrinayana uu maqlayo waxa wanaagsan taa imaamka inuu dhegaysto wixii aan faatixada ahayn faatixada wuu akhrinaya laakiin inta kale inuu dhegaysto ayaa la sunnaya waqira'atu suuratin ligayri alma'muumi saamic bacda alfaatixati waa faatixada dabadeed welibana dee meesha la aqriyayaa waxa weeye waa labada ragcadood ee subaxa iyo labada ragcadood ee salaadahan kale ee faralkaa li'annuhu xadiidka saxiixa ah ee bukhaariyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa kaana rasuul yaqra'u fi rakcatayni اluulayayni labada ragcadood hore min salaati dur bifaatixati اlkitaab wa suuratayni faatixatu اlkitaab iyo laba suuraad buu ku akhriyi jiray yutawilu fi اluulaa wayaqsuru fi اhaaniya labada suuradoodna waa kala gaabin jiroo ragcadda hore tuku akhriyaya ayaa dheeran jirta kalena waa gaabnaan jirtay salaadaha kalena waa la waa ragcadaha hore ayaa lagu akhrinayaa ee ragcadaha dambe ayaga sunno maaha bay yidhahdeen walja'ru wa yusannu waxaa loo sunneeyaa ciddii aan ma'muum ahayn aljahru ayaa loo sunneeyaa koruqaad inuu qirada kor u qaado fi subxi labada ragcadood ee subaxa wa ragcatayn uluulayayn iyo labada ragcadood ee hore min almaqribi waalcishaa maqrib iyo cishaa'ii labadiisa hore iyagana waa la sunneeyaa dee jumcihii ciidihii roobdoontii dayaxmadoobaadkii taraawiixdii witrigii in qirada kor loo qaadaa la sunneeyaa ma'muumku isagu qirada la jahri maayo hoos buu dhiganayaa imaamkaa la jahrayaa nebigana sala allaahu calayhi wasallam waa ka sugan tahay jahriga aw qirada salaadaha ragcadaha hore la jahri jiray yacnii si bay uga sugan tahay markaa wayundabu ljaaru bilqiraa'ati lirajuli ninkii ayaa loo sunneeya haddii aanu ma'muum ahayne waa ama keli yahay ama dee imaam yahay walmar'ati wayundabu aljaaru biqiraa'ati lmar'ana inay haweenaydu qiradeedii kor u qaaddaan la sunneeyaa in lam yaxdur cindaha rijaalun ajaanib haddii rag ajaanibi aanay la joogin oo agteeda aanay xaadir ahayn ee ama ay keli meel khaaliya joogta ama mujtamac dumara ah ay ku dhex jirto inay qorada qirada kor u qaaddo ayaa loo sunneeyaa haddiise ay rag ajaaniba ku dhex jirto ee codkeeda maqlayaan waxa la sunneeyaa bay yidhaahdeen inay codka hoosu dhigato si codkeedaasi markaa dee aanu iftitaanu samayninoo raggii aanu u soo jiidanin inay hoosu dhigaan baa wanaagsan ayayna culum hadday rijaal hadii haddii khawfulfitna ay timaadaba waaba xaaraan bay leeyihiin bal marka la leeyahay ruuxa dumar dumarii qiradii salaadda ay akhriyaysaay hoosa u dhigtay hadday rega ajaanibi maqlayaan iyo maxaad u malayn dumarka markaa maanta heesaya ee weliba waxa ay ku heesayaanna uu yahay wax laga yaksooda badidiisu ee mafaatintii jidhkooda oo dhan soo bandhigaya ee shaashadaha iyo telefishinada isa soo hor istaagaya maxaad u malayn markaa halkeebay diinta markaa dhigaysaa kuwa marka la leeyahay qiradii qur-aanka iyo salaadday tukanayeen hoosa u dhigaan marka la leeyahay intaa aynu isu jirna ama sida islaamku inoogu talagalaya halka aynu marayna ayaad arkaysaa siay u kala fog yihiin wawadcu lyumna midigta in la dhiga ayaa la sunneeya calaa kuucilyusraa bidixda kuuceeda taxta sadrihi waa laba arrimoodoo gacantiisa midig buu wuxuu dhigayaa kuucilyusraa kuuc waxaa la yidhaahdaa labdaa suulka la xidhiidha ayaa la yidhaha kuuc fa kuucun yari ibhaamal yaddi wamaa yari likhinsarihi qursuucu warusqu fi lwasat wacadmun yeli ibhaama rijli mulaqabun bibuucin fakud bilcilmi waxdan min qaladin saddexdaa bayd bay ku kulmiyaan markaa buuc waa lafda asuulka ka dambaysaa markaa taas ayuu hal saas u dhigayaa qabdina waa soo ara waa sugaya in sidaa loo qabto oo gacanta midig lagu qabto gacaddaa bidac kuuceeda saa loogu qabto markaas markaasu wadculyumna calaa kuuculyusraa weeye haddana halkuu dhigayaa markaa taxta sadrihi laabta hoostiisa oo xuduntana ka hoosaysa weliba dhinacaa yar xagga yacnii bidix ayuu u yar weecinayaa baydhahan shaaficiyadoo halkaa qalbigae wadnaha ayuu ku qabanayaa xadiid markaa aan sugnayn ayay deliishadeen laakiin xadiidka saxiixae nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday waxa uu tilmaamayey kaana yadacu maa calaa sadrihi nebigu inuu laabta dhigi jiray halkaa xabadka ama laabta ayuu saari jiray xadiidka abu daawud iyo ibnu khusayme warinaya riwaayada ibnu khusayme waayil ibnu xujri sallaytu maca annabiyi sala allahu calayh wasalam fawadaca yadahu lyumna calaa yadihi alyusra calaa sadrihi gacantuu gacanta saa u saaray dabeetana halkaa laabta ayuu saaray markaa laabtu calooshana maaha cunahana maaha halqaadayga qaar baa saara isoo wanxar wajcal yani ala alanaxri halkaa tafsiir uu jiro marka qiyaam kan hore ee ka horeeya rukuucda waa la ysla waafaqsan yahay kan u dhaxeeya ictidaalka intaan u sujuudin iyaduna waa mas'ala mukhtalafa culimmada qaarna waxay leeyihiin halkii baa lagu celiyay qaarna waa la sii daynayaa bay yidhaahdeen waa masale culimmada mucaasiriintuna ay isku khilaafeen oo sheekh albaanina bidca uu ku tilmaamo sheekh ibnubaas oo kale risaaluu ku lahaa yuu isagu markaa ku sugayey dib ugu celintaa watakbiiraatu hayra takbiirati alixraam waxaa kaloo la sunneeyaa oo sunnayaasha ka mida allaahu akbaraha hayra takbiirati alixraam takbiiratulixraamka aan ahayn takbiiratulixraamku ayada waxay ka mid tahay furuuddii ama arkaantii salaadda ayay ka mid tahay laakiin allahu akbarahan kale ee sida dee tan rukuucda ee sujuudda ka toosiddeeda ku noqoshada ka soo toosidda soo kicidda masalan atixaadka dhex laga soo kacayo kuwaasoo dhammi shaaficiyadu waa sunne ayay qabaan waxaana u deliila xadiidka imaamu axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i ay warinayaan ibn mascuud uu leeyahay ra'aytu rasuululahi sala allahu calayh wasalam arkay yukabiru fii kulli rafcin wa khawdin wa qiyaamin wa qucuudin waxaan arkay rasuulka ilaahay oo kibaaranayo allahu akbar leh markastuu koru kacayo madaxa koru qaadayo markastuu hoosu dhigayo markastuu istaagayo markastuu fadhiisanayo allahu akbar buu odhanayay xadiid gale ayaa isaguna jira oo saxiixa xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa meelahan la kibaaranayo wuxuu leeyahay kaana rasuulahi sal alla ly slm idaa qaama ila salaa yukabbiru xiina yaquum waxa weeye waa takbiiratulixraamkii markuu istaago ee uu salaadda u kaco waa kibaaran jiray uma yukabbiru xiina yarkac markuu rukuucayana waa kibaaran jiray uma yukabbiru xiina yahwi saajidan marka uu sujuudda u sii hoobanayana waa kibaaran jiray uma yahwi xiina yarfacu ra'sa markuu sujuuddii kor uga soo qaadayana waa kibaaran jire uma yukabbiru xiina yasjud markuu sujuuddii labaad ku noqonayana waa kibaaran jire uma yukabbiru xiina yarfacu markuu madaxiisa sujuudda kor uga soo qaadayana waa kibaaran jiray uma yafcalu dalika fi salaati kulliha salaadiisa oo dhanna siaasuu ku samayn jire yukabbiru xiina yaquumu min aintayni bacda aljuluus labada ragcadood marka uu tukado atixiyaadsaday ee salaaddii ulaaigeed ama rubaaciga ahayd salaaddii saddexa ragcadood ee maqhrib oo kale ama salaaddii afartayd markuu u sii kacaya ragcadda saddexaadna waa kibaaran jiray takbiirtaasna imaamu axmed takbiirooyinka dhowrka ahaynu halkaa ku arkayno imaamu axmed iyo jumhuuru ahlilxadiid way waajibiyeenoo waajib bay ku tilmaamaan a'immada saddexdaahee kale waxay ku tegeen iyadu inay sunno tahay ayay ku tegeen haddaba walaalayaal markuu leeyahay xadiidka nebigu xiina uma yukabbiru xiina yahwi saajidan uma yukabbiru xiina yarfacu ra'sa halkaa qaabkaa loo kibaaranayo qalad weyn ayaa kaga jira a'immadeenna wakhtigan takbiirtu waa markaa rugniga aad gelayso ee aad u guurayso inta aanad kii kala gaadhin weliba waxay yidhaahdaan waa inuu jiidaa oo allaahu akbarta intuu rugnigii kale ka gaadhayo waa inuu sii jiidaa si aan salaaddiisu aanay gaab ama firaaqo u yeelannin markaa markuu rukuucayo waa inuu allahu akbar yidhaahdaa marka uu ictidaaleedee uu qumaati u soo ila waa kii samcallahu liman xamida ku soo toosayaa markuu meesha rabbanaa walakalxamdu buu odhanaya wuu xasilayay iyo ducooyinkii kale halkaa markuu taagan yahay marka uu sii foorarsanayuu sujuuddii u sii hoobanayo waa inuu allahu akbar yidhaahdaa marka innaga hadda maxaa dhacda wuu iska soconayaayo markuu gacmahaba dhulka dhigay sujuuddii madaxa kugu yarula sii jiro ayuu kibaaranayaa waxaanay ahayd markuu soo rukuucayey inuu kibaarto marka uu sujuudda ka soo toosayey markuu fadhiisaabuu kibaaranayaa markuu tii ku noqoshada sujuudda ku noqoshadeed wuxuu kibaaraya markuu wejigaba dhulka dhigo inaan baan ku waxaan ku dhi war sanu yeelaysa wuxuu dee sheekh mikrofoonkaan la eganayaa buuhi mikrofoonkiiba xagga hoose iga yaalla dee takbiirta mikrofoonku ma leh meel bay leedahay rugdhigan markaad gelaysaa buu leeyahay adiga mikrofonkani kuma saara waababa hal dambe oo xilli dambe la keeno hadalbu ku jiro laakiin adigu rugnigan markaad gelaysaa takbiirtii lagaa rabaa marka aad iyo laxaad ha loogu baraarugo masalada a'immadu ha ku baraarugaan wayusanu takbiiraatu hayra takbiirat alixraam aan takbiirat lixraam ahayn markaa shaaficiyadu iminka markaad arkaantii eegto allaahu akbaraha iyo tasbiixda oo dhan haddaad shib tidhaahdo oo masalan waad xidhato allahu akbar baad tidhi faatixadii baad akhriday waad iska rukuucday allahu akbar maad ohan shib baad tidhi waad iska soo toosay waad socotay afcaashii unbaad samaysay sidii haddana waad ku soo kacday adoon juuq odhanninoo faatixadii baad akhriday adoon juuq odhan baad haddana rukuucday waa sujuuday ataxiyaadkii baad ilaa ka akhriyaysa haddii aanad faatixada ilaa arkaantii qawliga ahayd waataynu soo marnay arkaantii qawliga ahayd dee takbiiratulixraamka iyo faatixada iyo ataxiyaadka iyo salaamo naqsiga iyobay hayeen shan bay hayeen intaa mooye haddaanad juug kalaba odhanin shaaficiyadu waxay leey salaaddaadii waa kuu jirtaa sunnun baad ka tagtay laakiin xanaabiladoo kale waa waajibinayaan waayo nebiga sala alla alay slam kaana bay kaga sugnaatay inuu nebigu daa'imi jiray bay tusinaysaa salluu kamaa ra'aytumuni usalli ayaanu nebigu yidhi inaa fahantaan baan u jee marka lagudha waa sunne haddaad ka tagtay salaaddaadi waxba kaa noqon mayso weliba waa hay-aadkii ka mid yaho sujuudusaawi laguma kabo waalqunuutu fi ictidaali aaniyati min asubxi waxaa kaloo la sunneeyaa qunuudka ictidaalka ragcadda labaad ee subaxa iyo wa fi fii saa'ililmaktuubaati salaadaha faralka linaasilati markay naasile iyo dhibaata dadka muslimiintaa ku soo degto wa yaquulu fi rukuuci wuxu odhaya subxaana rabbiy alcadiim wabixamdi buu odhan alaaa saddex jeer wa fi sujuudina subxaana rabbiya alcala wabixamdii buu odhan alaaan saddex jeer waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala wayusannu alqunuut baa la sunneeyaa imaamkii kii kelida ahaa kii ma'muumka een qunuudka imaamkiisa maqal qunuudkuna waa maxay inanba ay weyddiiyeen safiinahu wuxuu dhahabeen qunuudku waa maxay buudhishaa qunuudku waa ducada allahuma adinii fii man hadayta wacafini fii man caafayta watawallanii fii man tawallayta ducadaasi weeye qunuudku witriga la akhriyo markay naasilooyinku yimaadaan la akhriyo shaaficiyaduna salaadda subax ay markaa iyadana sunnayaasha ku dareen taas baa qunuud la yidhaahdaa marka wayusanu alqunuutu ducada qunuudkaa la sunneeyaa fi ictidaali aaniyati fi ictidaali ragcati aaniyati min asubxi ragcadda labaad ee subaxa markuu ictidaalo ee rukuucda ka soo tooso inuu akhriyo ayaa la sunneeyaa ducadaa weliba abcaadda ayuu ka mid yahay sa inoo iman doonto oo haddii laga tago sujuudsaw baa lagu kabayaa waxaanay deliishanayaa xadiid imaamu axmed musnadkiisa uu ku warinaya bayhaqina sunan alkubraaga ku warinayo iyo taara qudniyo imaamu nawowi majmuuca wuxuu ku tilmaamay xadiid saxiixa inuu yahay maa zaala rasuullahi sal yaqunuutu fi lfajri xataa faaraqa adunyaa nebigu kama zuulin inuu fajarka qunuudo ilaa waa dunyada faaruqay xadiidka qolyo kalena way daciifinayaan ka ayay deliishadeen waxaana sidaa isla qaba maalikiyada iyo shaaficiyada isla qaba a'immada kale ma qabaan bal qaarkood inuu bidco yahay bay qabaan waxaanay deliishanayaa xadiidka axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i ibnu maaji ay warinayaan sanadkuu saxiixa yahay saxaabiga saciid binu taariq alashjaci uu leeyahay aabbahaybaa waxaan ku odhi yaa abatii innaka sallayta khalfa rasuulillahi sal lla sl wa abibakar wa cumar waxaad ku daba tukaday rasuulkii ilaahay dibay abubakar iyo cumar iyo cusmaan ma qunuudi jireen subaxa ay bunay muxdas wuxuuhi waa arin la soo dariisiyo bidca ah oo aanay samayn jirin rasuulka iyo khulafadiisaasi aanay samayn jirin weeye dariskeenna qaybtiisa hore